kulan diineed weeyaan sida maantaba ma laynoogu sheega horay diin diintaan u kulanay diintaan ka arinsanaynaa diintaan isku baraarujinaynaa diintu waxay tahay baan maaragtaan aan isku iskugu baraarujinaynaa wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin baa ilaahay nabigeena caleyhi salaatu wasalaam waxaa lagu amray oo la yidhi oo baraaruji baraarujintuna dadka mu'miniinta iimaan kale anfacaysaay qofka muminka qalbigiisa imaan ku jiro marka ilaahay la xasuusiyo aakhirada la xasuusiyo ee diinta la xasuusiyo iimaan baa uga ziyaadaya qofka muminka iimaan laana iimaanku baa la yidhi waa qowl iyo camal weeyaan marna uu ziyaadaa marna uu naaqusma khayraadkana iimaanku waa ku ziyaadaa macaasida iyo kafladana iimaanku waa ku naaqusma khayrka iimaanku uu ku ziyaadaa salaada iimaanku uu ku ziyaadaa qur-aanka akriskiisa iimaanka uu ku ziyaadaa dikriga ilaahay iimaanka uu ku ziyaadaa fadhiga masaajidka imaamka uu ku ziyaadaa ictikaafka maskiidka markii lagu ictikaafa iimaanka uu ku ziyaadaa majaalistan iimaaniga oo wacdigeega la dhagaystanaya iimaanka uu ku ziyaadaa dacwada qofku markuu diinta ilaahay ummadda u sheegaya cadamada ilaahay dadka uu bayaaminaya iimaankiisa uu ku ziyaadaa xalaqaat alcilmi markuu qofku majaalista culamada uu fadhiistayo xalaqaat alcilmi uu ku taxmuu dhegaysanaya imaankiisu uu ziyaadaya qofka muminka ah saa darteed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam yihi iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood weeyaan ama waa dhowr iyo lixdan qaybood halka iimaanka ugu sarreysa buu rasuulku yihi waa laa ilaaha ila allah halka iimaanka ugu hooseysana dariiqa dadku ay maraan dhibaatada taallay oo laga zuuliyo weeyaan walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna waa qeyb kamid a iimaanka hadba qofka iimaankiisu intuu ziyaado ayay diintiisuna ziyaadi hadba qofka intay diintiisu ay ziyaado ayuu adduunkan iyo aakhira qofka ciz iyo sharaf iyo baraka ilaahay noloshiisa siin hadba qofka inta iimaankiisu uu naaqusmo ayay diintiisu naaqusmo hadba qofka diintu noloshiisa intay ka naaqusanto ayuu qofka adduunkan iyo aakhira dhibaato mutaysan saa darteed kulankan waa kulan aan isku baraarujinayno maaragtan diin sidee nolosheena looga helaa man kana yuriidu lcizata falilahi lcizatu jamiica ilayhi yascadu lkalimu alayibu walcamalu asaalixu yarfachu ilaahay tabaaraka watacaala ninka uu cizi siinayo karaamo iyo sharaf uu siin waxa uu ku siinayaa waa diin iimaan iyo alla kacabsi iimaan iyo alla kacabsi marka diinta walaalayaal dadkao dhan baa diinta u baahan fuqaradaa diinta u baahan diinta ubaahan baahan cadaankaa diinta ubaahan baahan madowgaa diinta ubaahan baahan boqoradaa diinta ubaahan fuqarada ayaa diinta u baahan dhan baa diinta u maxaa yeelay diintu waa xidhiirka udhexeeya addoonka ilaahay baa diin la yidhahdaa addoonka iyo ilaahay waxa udhexeeya waa diin qofka diin laga helo ilaahay uu cizayn qofka diin noloshiisa laga waayo in adduunkan iyo aakhira uu dulloobi adduunkana cedhiri buu ku noolaan iyo rafaad iyo tacab aakhirana cadaabkii daa'imka ahaabaa u dambeeya walciyaadu billah marka bini aadamku iyagu diin bay u baahan yihiin waxaana adduunyada ilaahay ku abuuray oo dhanna bini aadamka u baahan yihiin cirku bini aadamku u baahan yahay dhulku bini aadamku u baahan yahay badu bini aadamkay u baahan tahay cercerdu bini aadamkay u baahan tahay oo bini aadamka ushaqaynaysaa waxalihi waxa dhulka ka soo baxo dhanna bini aadamkay u baahan yihiin leanna bini aadamka ayay u adeegayaan xooluhu iyo xayawaanku bini aadamka ay ukhidmeynayaan addunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lilaakira sakara lakum ma fi lardi jamiica ilahay baa yidhi arlada iyo waxa ku jiro o dhan ininkaa nii sakirnay bu ilahay yidhi bini aadamka ayaa loo abuuray waxaas oo dhan cirka bini aadamkaa loo abuuray dhulka bini aadamkaa loo abuuray cadceeda bini aadamkaa loo abuuray badda bini aadamkaa loo abuuray xayawaanka ilaahay abuuray oo dhan bini aadamkaa loo abuuray walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaahum fi lbari walbaxri baa ilahay warazaqnaahum min aayibaat ilaahay bini aadamkan wuxuu leeya waan karaameynay oo maxaa lagu karaameeyey cilmi baa bini aadamkan lagu karaameeyey cilmi wacallama aadama alasmaaa kulaha kulahay aadan waxa lagu karaameeyey waa cilmiga weeyaan waa macrifada ilaahay marka bini aadamkan ilaahay waxali waxa adduunyada oo ku abuuray oo dhan insaankanu ilaahay u abuuray bini aadamkana waxaa loo abuuray inay iyaguna ilaahay ay gartaan ilaahay raalligeliyaan ilaahay xidhiir la yeeshaan ilaahay tabaaraka watacaala ay adeecaan ayaa taa loo abuuray bini aadamka cabdii khalaqtuka licibaadatii falaa talcab waqasamtu laka risqaka falaa tatcab bay dhahayd addoonkaygiiow cibaadadayda iyo macrifadayda ayaan kuu abuurtay ha ciyaarin ardaaqadaadana waan kuu qaybiyey ha isdaalin in anta radiita bimaa qasamtuhu laka araxtu qalbaka wa badanaka wa kunta cindii maxmuuda ardaaqada intaan kuu qadaray kuu qaybiyey haddaad ku qanacdood aada raalli ku noqoto baa ilaahay yidhi qalbigaaga iyo badankaagaba raaxo ayaan kaaga buuxin kuwa agtayda lagu mahadiyo la jecel yahayna kamid ma ka baad noqon bu ilahay fain lam tarda bima qasamtuhu laka fawacizatii wajalaalii lausalliطana calayka addunya tarkuduka rugda lwuxuushi fi lbariya uma laa yakunu ila uma laa yakunu laka ila ma qasamtuhu laka wakunta cindii madmuuman baa ilahay arsaaqada intaan ku qadarnay haddaad ku qanci weydana cizigayga iyo sharaftayda iyo karaamadayda iyo wenigayga ayaa ku dhaartee adduunyada ayaa kugu sallida bu ilahay i kalbu dunyaa baan kaa dhigi bu ilahay i ay adduunya udaba orda ood gaadi sida dugaagu xoolaha u gaadaad adduunyada u gaadi daba guuri adduunyada helina maysid baa ilahay waxaan ku qaybinay ku qadarnay maana wax ziyaada ma soo helaysid bu ilahay laka calaya riزqak waliya calayka fariida in khaalftanii fi fariidatii lam ukhaalifka fi riزqika buu ilahay yii adigana waajibaad baan ku saaray oo axkaam baan ku saaray oo faraa baan ku saaray aniguna arsaaqadaadi baan isa saaray buu ilahay yii ya arsaaqada bixiya si fiican allah u dhahada allah la arsaaqada bixiya allah cid kale arsaaqad ma bixiso maluq hadduu makluuq kale arsaaqad siinayo caalamka dhibaata ka dhici lahay ilaahay waa khaaliq isagaa ina abuuray waa mudabir umuurteenana isagaa daberaya mutasarifu kayfa yashaa kownkanka tasarufka iskale waa ilaahay khalaqa alkhalqa waaxsaahum cadad qasama alarzaqa walam yansa axad oo dhan buu ilaahay abuuray mid walba tiradoodana uu yaqaanaa inta ka nool uu yaqaanaa inta dhimatay buu yaqaanaa inta ka bogtuu yaqaanaa inta fuqaradooduu yaqaanaa inta akniyada ka abuu ah yaqaanaa intaad bishan dhimanaysa u yaqaanaa inta diraha hoosooda dhimanaysa u yaqaanaa inta dhalanaysa u yaqaanaa qasama alarsaaqa walam yansa axad arsaaqadan isagaa qaybiyey khalqigiisa mid kamidan ilaahay ma halmaamo bini aadamkan unbaa shakisane makhluuq oo dhan ilaahay way yaqaana bini aadamkan unbaa shahawaadku ay lecleecinayaan ama makhluuq oo kale o dhan ilahay si fiican ba u yaqaanay ilaahay waxa u leeyahay adigana waajibaad iyo faraa'id baan ku saaray ina aadanow aniguna arsaaqadaadii baan isa saaray bu ilaahay haddii adigu faraa-ideedii iyo waajibaadkan ku dhiibanay aad ka tagtana annaku arsaaqada kaama goosanayna bu ilaahay ka yidhi yarzuq alcasi walaa yubali casiga isaga arsaaqada siiya umana abayal ilaahay ninka aada wax weydiisata ee kuu diida baa la yidhi waa bakhayr ninka aada wax weydiisatay ee wax ku siiyana waa saki ka adigoo aanad weydiisan ku siinayana waa kariim ilahay waa kariim weyaan ilahay eh? waa kariim midkeene ku duceeyo ilaah cedhaad waan u baahanayna si ma jira haddana inakoo aanan weydiisan buu nagu deeqaya karamkiisi oxygenkii buu ina siiyey ardaaqadii buu ina siiyey amnigii buu ina siiyey caafimaadkii buu ina siiyey ma shardu ilaahay naga dhigay karaamaysan oo la yidhi walaqad karamnaa bani aadama bani aadam la karaameeyey oo la maamuusay baa lagaa dhigay koonka o dhan ba adiga ku adeegaya markaasuu ilaahay yidhi weliba kanaan doortay amaanadii diinta isagaan u dhibay bu ilahay yidhi inaku amaanadii inu dhibay lahayn amaanat addiin isagaa ina abuuray baayo fara badanna gudahenu ku abuuray lahayn markaasuu ilaahayna leeyahay baa midiinana aniga igu halleeya ininkuna ammaanada aad qaadeen uu ka soo baxa ina caradna alamanata cala asamaawaati waalardi waljibaal faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaan amaanat addiin weeyaan khalqiga kaloo dhan amaanada way diideen cirku wuu diiday dhulku wuu diiday buuruhu way diideen khalaa'iqda kaloo dhan amaanada waxay idhahdeen yaa rabbi anaku amaanatu diin ma qaadi karayno laakiin insaanka ayaa amaanadii qaaday kii ugu xaajo badnaa khalqiga ilaahay abuuray kiibaa haddana amaanadii qaaday khalqiga kaloo dhan baahi way leeyihin laakin baahidoodu waa la tirin karaa xoolahoo kale baahidoodu waa baahi kooban weeyaan soo ma maxaa u baahan yihin alaf caws yaray cunaan iyo biyo cabaan bas intaas wax kale ma u baahan yihin wax kale ma doon doonaan gaari ma doon doonaan diyaarad uma baahno kuleyl uma baahno qabow uma baahno guri uma baahno dhar uma baahno waxoogo dhan waa iska wataan iyagu hmm? baahno dhar uma baahno waxoogo dhan waa iska wataan iyagu hmm? xaajadoodu waa xaajo yaroo gaabo weyaan meeshay rabaan bay wax ka cunaan meeshay rabaan bay iska seexdaan meeshay rabaan bay ku dhalaan meeshay rabaan bay isku fuulaan laakin bini aadamku baa la yidhi waa saaxibu lxaajaat kan iyo ilaahay abuuray ka ugu baahi badan baa laga waa bani aadamka weeyaan u ubaahan yahay biyuu baahan yahay cuntadii san nooc baan nahay kam nuuc halkaa hadii lasoo dhigo toban nuuc mid walba wax ka cunu doona bani aadamka dhar baan ubaahan nahay saacad baan ubaahan yahay mobile buu ubaahan yahay muraayid buu ubaahan yahay guri buu ubaahan yahay gaari buu ubaahan yahay qalam buu ubaahan yahay buug wax ku qoru ubaahan yahay balsiriya daktar buu ubaahan yahay islaanta hadday dhagata dhaktar bay ubaahan tahay dhulkan aad joogtaana waa dhulka adduunyada ugu baahi badan weyaan sosaa maa dhulkaa ka imaneen dhulkan dhulkaa baahi badan dhulkan bini aadamku khalqiga ilaahay abuure waa ka ugu baahi badan kaasaana amaanadii diinta ilaahay saaray hadduu amaanadaa ka soo baxana uu karaamaysan yahay almaahiru bilqur'aani maca safarati lkaraami lbararati yowma alqiyaama xadiis nebigu saasuu ku yidhi ninka qur-aanka yaqaane ee qur-aanka xafide ee qur-aanka si fiican ugu dhaqma buu nebigu leeyahay maalinka qiyaamaha safka bini aadamka lalama joojinaya isaga safka malaa'igta qur-aanka xambaarsan baa lala soo saaray buu rasuulku yidhi kawrama fii suxufin mukaramatin marfuucatin biaydi kiraamin bini aadamka xafidal ilmaha qur-aanka xifdiyey ee qur-aanka ku camal falay ama ninka qur-aanka bartay ee qur-aanka ku camal falay maalinka qiyaamaha safka bini aadamka isagu maba joogsanayaba malaa'igta ilaahay karaameeyey ee baarayeynta ee mutiiciinta ee ilaahay adeecsan ee qur-aanka xifaadadiisa ilaahay uu abuuray ee shaqadoodu ay tahay inay qur-aanka ka soo naqliyaan baytalmaxayn loox maxfuudka ay kasoo qaadaan oo baytalcize oo guriga samada adduunyada ku yaalla ay keenaan malaa'igta shaqadeedu ay tahay naqla alqur'aan min lawxi lmaxfuud ilaa bayt alciza ayuu muminka xaafid alqur'aanku la soo baxayaa qiyaamaha hadduu qofku ammaanadii uu qaaday uu sideeda uga soo baxana karaamadaa buu ilaahay bini aadamka siinaya xaajaadkiiiyo muraadkii badnaa eed lahayd oo dhanna ilaahay baa ku lehe ballankaas anigaa qaaday buu ilaahay ku leeyahay xaajadaada aniga igu daa xaajadeena ayaa gudaya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin calaamata ibn qayim aljawzi raximah llah kitaab saddex majaladu ka alifa labada ayago markaasuu yihi diinta oo dhan ba labadaa awoga hoos imanayaan buu yihi iyaaka nacbudu eedaahow yaa rabbi rabbigaygana umeena keene adduunyadanow anako adaan ku caabudaynaa bas adaan ku baryaynaa adaan ku tala saaranaynaa adaan ku rumaysannahay adaan ku rajaynaynaa adaan kaa cabsoonaynaa wa iyaaka nastaciin kaalmiya gargaarna adigaan kaa sugayna ilaahay labadaa aayadood markuu addoonku muuminku salaada uu yidhaahdo suuradda faatixada akriyo ee labadaa aayadood uu marayo qofka musalliga tukanaya allahu rablcaalamiin baa odhanaya hada baynii wa bayna cabdii taasi ani addoonka inaga dhexaysa minka alcibaadatu wa mini alcawn addoonkaygiiow adigana cibaadadii ha kaa sugnaato oo na caabud oo na raali geli oo na adeec oo sidaan doonayna noo yeel sidaa doonaysa anaguna markaa waan ku yeelaynay qofku hadduu ammaanadii uu soo qaaday hadduu qaato ku dhaqaaqa camalfalkeega iyo barashadeeda iyo iyo kashaqaynteeda iyo hirgelinteeda hadduu ku dhaqaaqo baa la yidhi xaajadiisii badnayd oo dhan ayaa tawalinaya allah baa tawalinaya waman yattaqi allaha yajcal lahu min amrihi yusra ilahay baa yidhi qofka ilaahay ka cabsoode ilaahay adeece ilaahay isku dhiiba arrimihiisoo dhan waxaan ka dhigaynaa buu ilaahay yidhi fuday waxba ku adkaama maayaanba qaar walba iisi baa laga dhigi arsaaqadii awlaadii caafimaadkii cizigii karaamadii waxli wuxuu muraad leeyahay oo dhan hoostoostiisu ka qaadanaya markiiba tafarq licibaadati amla sadraka hinan waasuda fakraka baa ilahay yidhi addoonkaygiioo cibaadadayda iyo daacadayda iyo baryadayda wakti u samee baa ilahay buuli tafaraq licibaadati ilaahay baa ku le daacadayda diintayda cibaadadayda baryadayda wakti u samee maxaan ku siinayaa marka aniguna amlaw sadraka hinan baa ilaaxayi laabtaada waxaan kaaga buuxinaynaa hodantinimo halkan baad ka noqonaysaa hani waxba kaa maqna kaama maqnaba waasudda fakraka baa ilaaxayi albaabada baahidaada o dhan annakaa xidhay nebu ilaaxayi fakriga he albaabada fakriga o dhan annagaa kaa daboolayna khalaas waxaad baahi lahayd oo dhan baa ilaahay kule aniga xidhi wain laa tafcal haddii aad sidaa yeeli weydo oo daacadda ilaahay iyo diinta ilaahay aada wakti u samayni weydo malactu yadaka shuqlan afar iyo labaatanka saaca mashquul baan kaa dhigaynaa walama suda fakraka albaabada fakrigana kaa xidhmayna waa kuu furayna afar iyo labaatanka saaca mashquul afar iyo labaatanka saacana sadiiq isagoo gacan banaan baa arka waxba haynin haddana wuxuu ku leeyahay mashquul baanoo niman raaci karo jamacat dacwo niman raaci karo boqol sano oo soo socota wuxuu cunayay isagoo akoonkiisa ay ku jirto ayuu haddana fakri ka cabsoonaya oo cuqubo marba qofku hadduu fakri ka cabsoonayana waa faqiir weeyaan faqiir diintu marka waa ammaano ilahay nugudhibi una siiye weeyaan haddaan qaadanana waa cizigeeni iyo sharafteeni iyo horumarkeeni dadku hadday diin ay qaadi waayaan waa khasaarahooga adduunkan iyo aakhiro halkeynay diintu ka bilaabataa diintu waxay ka bilaabataa xuquuqullah ilaahay garo xuquuqullah iyo xuquuq lcibaad diintu waa labada weeyaan ilaahay ku abuuray ee ku jeersiiyey xaqu kugu leeyahay garo xaqa ilaahay kugu leeyahay waa maxay inaad ilaahay caabudid ood cibaadadiisa cid kale aad la wadaajid ood ilaahay tala saaratid ood ilaahay baridid ood ilaahay isku hadlaysid oo ilaahay jala wacala jacilo aad ku caabudid oo ilaahay tabaaraka watacaala aad ka cabsootid oo cabsina aad ku caabudid xaq ullah axaqu man dukir arafu man malak axaqu man dukir ajwadu man su'il awsacu man acta in la caabudo ilaahay xaq buu u mutaystay in la baryana xaq buu u mutaystay waayo isagaa ku jirsiiyey yaa ku jirsiiyey allah waxay hooyadaa iyo aabbaha ku siin karayn buu ilaahay ku siiyey nicmada ilaahay uu bixiyo wax udhigan wax u dhigmi karaa ma jiro haddii maanta lagaa idhaa magaalada ninka ugu dhaqaalo badan baa lagaa dhigay labada indhoodaan kaa saarna ma yeelaysi ya ma yeelaysi haarun urashiid raximahullah ayuu nin u yimid suufiya oo bacluula markaasuu yihi haarun ii naseexe wuxuu ihi naseexadayda waa kugu naseexayna ma iga qaadan bu ihi haa waan kaa qaadan bu yihi si fiican u dhaba i dhegeysa bu yihi haddii magaalada biyo la-ani ay ka dhacda bu yihi dhulka oo araad aada u dhiman gaadho oo nus kubaayad biya xaaf kubaayad biya lagu keeno adigoo haraad oo usii dhiman raba aad tidhahda biyaha ay siiya oo lagaa yidhaahdo biyaha nuskaa biyahaan haynahan ku siine boqortooyadaada kala badh ma ma dhiibi oo halkaa ma dhigi ma yeeli lahayd mise yeeshay buui waa yeeli lahaa buui naftaydaa ka qaadisa wuxu kala badh boqortooyadaadii waxaad ku iibsatay buui nus kumbaayada kumbaayadii baad carto kaali baa kaa imid oo kaalidii baa haddana kugu dhegtay buui dhakhtar baad raadisay raadisay xal iyo cilaaj waa lagu waayey nin dhaktara ah ayaa ku yidhi anaa ku daweyn oo kaadida kaa soo dayne boqortooyadaadaa kala barka kuu hadhay ma dhiibi ma yeli lahay buri mise ma yeesheen may waa yeli lahaa buuri markaasuu adduunyadaa inaad haysatidba haaf kubaayadoo calooshaada gashay baad yaad ku iibsatay buuri iyo say kaaga soo bixi lahayd hadda dunya waxa adduunyada nicmata alloo dhan marka loo eega nicmada ilaahay uu bini aadamka uu siiyey ma ma noqon karayso uma dhigin karayso ilaha isagana darsiiy nolosha isagaa nagu daray dhimashada isagaa nagu xakumay kafaa bilmawti waacidaa buu rasuulku yihi qofka waana waxa ugu filan geeridu la xusuusiyo albiru laa yabla khayrkaad samaysa ma baaliyoomayo wadambu laa yuusa dembigaad gashana lama iloobo wadayaanu laa yamuut ilaahayna ma dhimanayo icmal maa shita kamaa tadiinu tudaana buu rasuulku yidhi aaminow waxaa doonta samee buu i sidaad doonta u dhaqan uu soco sidaad ilaahay maanta adduunya dusheeda aad ula macamaloto adna dhow lagula macamaloon inaan adduunyadan intaan nool lahayn ilaahayna keenay an joogno fursad waxaan haysanaa ilahay inaan raalli gelino inaan ilaahay caabudno ilaahay tala saarano ilaahay barino baahideenna isaga u sheegano isaga hani waa ilaahay khalqigao dhan waa fuqaraa jibriil waa faqiir malaa'igtu waa fuqaraa insaanku waa faqiir basharka o dhan waa fuqaraa jinku waa fuqaraa jamiica almakhluuqaat oo dhan waa fuqaraa way baahan yihiin ayaysa u baahan yihiin allah bay baahan yihin ilahay bay u baahan yihin ilahay waa hani ma baahdo isagaa loo baahnaa mulkiga isagaa iska le abuuritaanka isagaa iska le cidna lama sheeganayso xaqa ilaahay uu nagu leeyahay waa maxay inaan ilaahay raalli gelino mar walba amarka ugu horeeya ilaahay nagu waajibiyey bacda limaana waa salaada weeyaan salaada salaadu waa udubka diinta weeyaan qofka salaada oogana diintii buu oogay qofka salaada ka tegayna diinta islaamka isagaa dumiyey salaadu waa xidhiirka udhexeeya addoonka ilaahay diintan islaamka salaadu waxay ugu jirtaa halka madaxu uu qofka bini aadamka ugu jiro qof gacan go-anoo nool waa la arkay qof lug go-anoo nool waa la arkay laakiin qof madax go-anoo nool ma aragteen ma jirto salaadu diinka islaamka halkaa bay ku jirtaa alcahdu aladi baynana wa baynahum asala faman tarakaha faqad kafar buu rasuulku yihi annagiyo iyaka salaada ayaa noo dhaxaysa bui annagiyo munaafiqiinta salaada noo dhaxaysa hadday salaada ka tagaan munaafiqiintu way gaaloobeen buu rasuulku yihi hmm, salaadu waa fardulcayn calaa kuli muslim inaan dhamaanteen salaada tukanaa la doonaya muslimka ee gaalka waxaa lagu kala gartaa waa salaada culamada qaar waxay leeyihiin hadduu qofku salaada uu ka tago waa kafir mutlaq weeyaan hadduu dhinto salaad la-aan ku dhinta bay culamada qaar ay leeyihiin qabuuraha muslimiinta lagu aasi maayo la mayri maayo lagu tukani maayo laga guursan maayo loo guurin maayo meelaha kala ku dhinto saasay culamada qaar ay qabaan salaadu meeloma diinta islaamka ka gaadhay saas darteed ubadkeena yaryar yar toddoba jirka wuxuu nabigu i toddoba jir ubadku hadday gaadhaan salaada bara toban jir haddii ay gaadhaan tukadi waayaana ku dila buu rasuulku i ku garaaca nabigeena calayhi salaatu wasalaam dardaarankiisi u dambeeyey wuxuu ku dardaarmay salaada weeyaan iyo xuquuq alcibaad qofku markuu aakhiro uu tago banka qiyaamo la joojiyana xuquuqda ilaahay camalka u horeeya loo xisaabay buu nabigu waa salaada weeyaan xuquuq lcibaad camalka u horeeya ee loo eegina baa layihi waa dhiigi dadkii dhiigga dhiigga ka daadiyey nasal allah alcaafiya xuquuq lcibaad dhiigga horta la eegi dhiiggaa la qaadi dacwada dhiiggaa la qaadi qofkii qof dhiig kasoo daadiyey xuquuqullahna camalka u horeeya la xisaabay baa iyuu nabigu waa salaada qofka salaadiisu ay hagaagto u liibaanay una galay u badbaaday buu rasuulku yihi qofka salaadu ay ka xumaato u hoogay una khasaaray buu rasuulku yihi sal alay slam khasaaraha adduunyada waa laga kamaa dadka waa way ka kamaan dadku laakiin khasaaraha akra lagama kamayo hadda maanta inteena badana dadkan dhulkeed ay ka yimaadeen dhibaatay ka cabanayaan way ka yimaadeen meel bay dhibaata ka dhacday meel bilaa dhibaataa la tegay soo ma laakiin aakhira haddii la yidhahdo hebel hebel u khasaaray halku tagay haddee soo le ya khuduuhu faqulluuh ilaahay jala wacala malaa'igta markuu ku yidhahdo khuduuhu qabta baa la odhanayaa faqulluuhu isku luqun jabiya lugaha iyo gacmaha iyo luqudiisa isku qabta khuduuhu markuu ilaahay yidhahda buu nabigu ku yidhi xadiis toddobaatan kun oo malag ayaa qofka sidaa u dafaysa markiiba kimis laxoox shaah lagu gooyo sidee ugoogo'da jirkiisabu ayay ayuu yihi rasuulku halka uu malagu qabtaba gacanta uu malagu qabtaba waa usoo go-aysaa rasuulku yidhi mana dhib khasaaraha adduunyada waa laga kabaa dadka waa ka kabaan dadku laakiin khasaaraha akhira lagama kamaayo hadda maanta inteena badana dadkan dhulkeed ay ka yimaadeen dhibaatay ka cabanayaan way ka yimaadeen meel bay dhibaata ka dhacday meel bilaa dhibaataa la tegay soo maha laakiin aakhira haddii la yidhahdo hebel hebel u khasaaray halkuu tagay haddee ya khuduuhu faqulluuh ilaahay jala wacala malaa'igta markuu ku yidhahdo khuduuhu qabta baa la odhanayaa faqulluuhu isku luqu jabiya lugaha iyo gacmaha iyo luquntiisa isku qabta khuduuhu markuu ilaahay yidhahda buu nabigu ku yidhi xadiis toddobaatan kun oo malag ayaa qofka sidaa u dafaysa markiiba kimis laxoox shaah lagu gooyo sidee ugoogoodaa jirkiisabuu ayuu yihi rasuulku halka uu malagu qabtaba gacanta uu malagu qabtaba waa usoo go-aysaabu rasuulku yidhi mana dhimanaya qof toddobaatan kun oo malag oo mar keliya nabiga soo qabtay ka warrama malag walba halka uu ka gaadho ayaa usoo go-aysa markaasuu addoonkii leeyahay alaa tarxamuun maad ii naxariisanay markaasay leeyihin fakayfa narxamuka see kugu naxariisanaa walam yarxamuka arxamu araaximiin arxamu raaximiinkiiba kuuma naxariisan oo kuduuhu isagaana yidhi naxariista anagaa nagu sugaysa xagee ka timidaydad maalinkaasu qofka la yidhahda hebel u khasaaray akbar khasaara waa taa weeyaan saa darteed walaalayaal salaada waa inaan ku dadaalo qof muslima oo bilaa salaada waa inaan lagu arkin magaalooyinkeena iyo dhulkeena zamankii nabigeena alayh salaatu wasalaam muslimiinta oo dhan boqol kii boqol salaaday tukanaya boqol kii boqol xataa ka buka laba nin baa intay soo maraan intay dhinacyada soo qabtaan ba nabiga keenayn isagoo buka kuwa gaajoonaya salaada kamay tegayn saf idil baa gaajo u daadinaya saf idil saf alawal gaajo u dhacaya marka salaada ay galaan sanajooga may karin fadhigay ku tukanayeen ahlu sufuhu salaada markuu rasuulku ka baxa buu daymoon jiray saf idinoo ku tukanaya fadhiga dadka magaalada madiina qurabada ku ah ee gariibka ku ah markay arkaan saf idinoo salaada fadhiga ku tukanaya markay arkaan bay odhan jireen haaulaai majaaniin waa kuwan way waalwaalayihii fadhiga ku tukanaya kama warqabaan inay gaajo fadhiga ugu tukanayaan markaabuu nabigu alayhi salaatu wasalaam soo daygoon jiru odhan jiray لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا طاقة وحاجة هذا وقال لها إذن الله كيسا مكانت درجة أكل إذهي إن فاقد إيا قادد إيا فقر قال لي ميب بيريا إيا جعلان إذن رسول قول جري سنة أمض الزمن كي النبي صلاة وقمي تقين حتى منافقين nebiga loo sheegay layidhi hebel waa munaafaqa waa munaafaqa waa munaafaqa waa munaafaq oo jannada nasiib uma le waa ahlunaar layidhi maadaama mujtamacii iyo biyaadii bulshadii madiina ay wada ahludiin ay noqdeen munaafiqii nifaaqiisa nebiga waxii loogu sheegay fursad wuxuu heli waayey inuu salaada ka haro sifaatka munaafiqiinta lagu garta nebiga sheegi jiro oo odhan jiray salaada subax iyo salaada cishaa ay salaad kaga culus munaafiqiinta ma jirta buu rasuulku odhan jiray salaada casarka cishaayiga iyo iyo subax asqa alfalaa cala almunaafiqiin salaat alcishaa salaat alcasamati wasubxi buu nabigu odhan jiray maantana waxaa la leeya waa muslim laakin ma tukanayo ma isgashaa labada waa muslim mana tukado mas galaya ma galaya muslim macneg waa macay waa hogaansane ayaad u hogaansan tahay marka ada salaadii tukanay fa sidaa darteed walaalayaal dham dadkeena oo dhan waa inaan ku dadaalnaa qof muslima oo bilaa salaada waa in laga waayo jaarkeena u naxariista ummadda irxamu man fi lardi yarxamukum akbar raxma baa la yidhi waa maxay walaalkaaga ilaahay ka jeestay ood xagga ilahay usoo jeedisay akbar raxma waa taas qof bukaad daawo siisay waad u naxariisatay qof gaajoonay aad cunto siisay waad u naxariisatay qof bilaa dhara ayaa dhar u iibisay waad u naxariisatay laakiin naxariista naxariis ugu weyn baa layihi waa maxay qofka ilaahay iloobay ee ilaahay abuuray ka jeestay ee shaydaanku uu qaatay oo aad ka soo ridid shaydaanka ood ka dhigtid qof ilaahay cilaaqalale ilaahay u dhow akbar raxma waa taasaa culimadu yirahdeen naxariista ummada irxamu man fi lardi yarxamukum akbar raxma baa la yidhi waa maxay walaalkaaga ilaahay ka jeestay oo lacag ilahay usoo jeedisay akbar raxma waa taas qof bukaad daawo siisay waad u naxariisatay qof gaajoonay aad cunto siisay waad u naxariisatay qof bilaadhara ayaa dhar u iibisay waad u naxariisatay laakiin naxariista naxariis ugu weyn baa la yidhi waa maxay qofka ilaahay iloobay ee ilaahay abuuray ka jeestay ee shaydaanku uu qaatay oo aad ka soo rigdid shaydaanka ood ka dhigtid qof ilaahay cilaaqala leh ilaahay u dhow akbar raxma waa taasaa culimadu yidhahdeen culimadu waxay leeyihiin maalinka muslimiintu boqolkii koob iyo konton salaada ay tukadaan ay salaada bilaabaan waxaa bilaabmaya ciziga muslimiinta bilaabmaya maxaa bilaabmaya cizigii muslimiintaa bilaabmay cizigii muslimiintu markaabuu soo noqon kun boqolkii konton iyo ko hal dheeraad markay salaada ay bilaabaan cizat lislaam baa soo noqonaysa saa darteed waa inaan ku dadaalnaa dadka muslimiinta caamatan iyo khaasatan ba ubadkeena jaarkeena qaraabadeena ehelkeena lafahena waa inaan ku dadaalnaa leanna salaadu hadday inoo hagaagto diinta o dhan baa inoo hagaagaysa salaadu waa diin weeyaan salaaddu waa iimaan weeyaan salaaddu waa diin abubakr asidiiq radi allahu canhu markii nebigu addunyada ka intiqaalay isagaa khilaafada loo dhigay amiir isagaa laga dhigay waliba muslimiintaa doorata abubakr cali bin abi taalib oo keligii meel fadhiyay buu abaa sufyaan u yimiday abaa sufyaan oo markaa islaamnimada ku cusub oo aan fahamsanayn minhaaj nubuwa markaasuu yaa cali amarkan adigaa u xaqla bu yidhi nabigeyna adeerkii baa soo lama walaalaa idin kala dhashay buyidhi xasan iyo xuseenna aabahood baa tahay faadumo ina maxamedna adigaa ninkayga ahaa bu yidhi nabiguna wuxuu kugu toosnaaye maadeer umaad isla xagga fadaailka haddii la eegana abubakar adigaa ka fadaail badan islaamnimadana yanaamaad adigu ku islaamtay ciidan anigii weydiin wy magaalada madiina afartan dhinacba ciidan ma kasoo geline xoog anigaa ku hayo awood iyo col banaa ku helaye amarkan adiga cid kaaga xaq lama jire nabiga dabadi ada amiirnimada u uqalmi amiir noqo u kay cali saas u eegay ya aba sufyaan hadal cajiib ugu jawaabay wuxuu inta adi inankaaga macaawiya aad kusoo qaadeen dagaal nebi maxamed diinta loo soo dhiibay nuurka loo soo dhiibay inaad baktiisaan inta jare dagaal aad ku soo qaadeenee naga difaacnay ma yarayn buu yidhi hadalku ugu jawaabay eega wuxuuhi abubakar amarkan abubakar ma boobin buu yidhi muslimiintaa u garatay buu yidhi nebiga oo nool ayaa idhi nebi allow salaadii baa taagana kacowna tuji markaabuu rasuulku anigu kici kari maayo waan bukaayo abubakar hayni tujiyo caaisha radia allahu canha ayaa tidhi abubakar waa nin qalbi jilicsanoo halkaaga haddii uu istaago hee oo hintiisa ayaa qur-aanka ka qaalib noqonaysa markaasuu nabigu i maya iska dhaafo warka abubakar dadka ha tujiyo markaasuu cumar dabca inuu soo galo uu soo taqadumo dadka salaada ka bixiyo nebiga ayaa soo qayliyo o yidhi abubakar oo nila jooga nin kale inuu na tujiyo ilaahay uu diiday buu rasuulku yii cali baa hadalka wata ya aba sufyaan camal aakhiradeediina badbaadinaya oo aakhiradeydii aan ku badbaadayna ninkuu nebi maxamed imaam nooga dhigay adduunyadeediina annakaa dhiibana saladeeda buudi salaada abubakar uu ummadda tujiye nebiga oo nool waxaa lagu cabiray khilaafadu inay halkaa ka timid maxaa yeelay nebiga dabadii ummadda ninka ugu salaad macaana abubakar buu ahaa nebiga dabadii talada ummadda ninkay qabtayna abubakar buu ahaa saas darteed salaadu baa la yidhi diinta oo dhan baa salaada ka farcamaysa salaadu diinta oo dhan baa salaada ka farcamaysa dadka tukanaya bay culimadu yidhahdaan waa afar baa lagu sheegaa dadka tukanaya musalliintu afar salaadood ilaa shan salaadood bay ibnu qayma zawdu ku sheegay ola salaada way tukadaan baa la yidhi laakiin salaada ay tukanayaan marna way tukadaan marna way daayaan marna way tukadaan marna way way daayaan kuwaasi waa la yidhi adduunkan iyo aakhira ilaahay waa ciqaabi waa taariikh ilahay buu ku ciyaaraya mar uu tukan mar uu dayn yucaaqab fi dunya wa fi laakhira midna waxaa la yidhi uu tukanaya laakiin salaada uu tukanayo waa sahwi qalbigiisu boqolkii boqol qalbigiisu ma u joogaba masaajidkaba kaana ifkan waa lagu ciqaabay baa la yidhi laakiin aakhire waxaa laga yaabaa salaadaa suuradda inuu ku badbaado aakhire waa suurtagal salaadaa suuradda ah eh? aakhire inuu ku badbaado waa suurtagal weyaan midka saddexaad baa la yidhi wuu tukanaya marna qalbiguu soo qabanaya marna qalbiga ka siibanaya marna suuqiibuu tegaya mar uu soo noqonaya kaa uu dadaalayaa baa layihi kaas ilaahay waa iska cafiyey isaga kaas ilaahay waa eh, iska cafiyey midna waxaa la yidhi ka afraad salaadiisu baa la yidhi waa kii waa kuwa la yidhi istaciinuu bisabri wasalaa waa kuwa markay dhibaata ay ku dhacdo salaadooda kaalmaysanaya yaqiin cala salaa bay leeyihiinoo waxay arkaan salaaddu inay adduunyada iyo aakhiraba noloshooda ay salaada ku hagaagayso hadday dhibaata ku dhacdo salaad bay tukanayaan hadday bukoodaan salaad bay tukanayaan hadday baahi qabato salaad bay tukanayaan haddii laga cabsiyo salaad bay tukanayaan hadday noloshu ku adkaato salaad bay tukanayaan salaada shanaad baa la yidhi waa salaadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa salaaduu rasuulku yidhi wa jucilat quratu cayni fi salaa halka qalbigeega iyo indhahaygu ay ku raaxaysaan wuxuu ilaahay ka yeelay salaada arixnaa biha ya bilaal yaa bilaal buu nabigu odhan jiray salaada kaco inoogu raaxee ha salaada inoogu raaxee waa salaada lagu raaxaysanaya weeyaan marka culimadu waxay leeyihiin bal ugu yaraan salaada dhexe han la iman weetea ah. ta marna qofku qalbigiisa soo qabanaya marna qalbigu he u ka siibanaya han dadaalno taa han la imano haddaan taas soo gaadha darajada muslimiintu ay soo gaadhaan ilaahay waa noo gargaarayaa saabit albunaani raximah llah ayaa lagu yidhi mar alle markuu salaada xidho welilmayn jiray ilmada ka daadan jirtay abaa muslim talmiidkii anas ibnu malik buu ahaa waxaa la yidhi salaada sideed ku hesha annaku waan laanahay wuxuu yihi salaada inaan macaanka iga dhadhamiyo labaatan sano ayaan usoo jihaaban usoo tabcay bu yidhi labaatan sanana hadda waa ku raaxaysaa bu yidhi salaada xaqiiqadeeda inaan gaadho oon dhuuxayga gaadho dhadhan iid yeelato meeqa sana iga soo qaadata cishiriin sana cishiriin sana ayaa lasoo dadaalaya naftayda iyo qalbigayga hadda labaatan sanana salaada waan ku raaxaysaa guriga habeenka oo keliya baa la yidhi sideed boqol oo ragcuu tukanaya habeenkii saciid bin jubayr raxmat ullahi calayh habeen baadalcishaayigii buu yihi caawa waa inaan kacbada dhexdeeda aan ku nooleeya qur-aan iyo salaad fadakala alkacba xijra alkacba buu galay markaasuu laba rakaca ayuu ku xidhay baa la yidhi kacbada gudaheeda rakacaddii u horaysa sodonka jilsa qur-aanku ku khatimay rakcaddii labaadna qulwan lagu tukaday muadinkiina salaada subax buu eedaa hadda labadan saacee udhaxaysa cishaagiiyo fajarkiina maaha dhulka maaha waxaan ka hadlayna waa arda jaziirat alcarab waa labayo toban saaca iyo labayo toban saac aburayxaana jihaad ka soo noqday markaasuu masaajidkii nebiga cishaai ku tukaday markaasuu sunnaha gurigiisa la tegay leanna saxaabadu guryahooda waxay lahayn meel musallo ay ku tukadaan oo masaajidda gurigaagu cilaaqalo lahay ragguna faraaida masaajidday ku tukanayeen sunahana gurigay ku tukanayeen oo guryahooga way ku cibaadaysanayeen qur-aan bay ku akrisanayeen dikrigay ku samaynayeen dumarkuna salaada gurigay ku tukanayaan ilmaha yarna wuxuu ku barbaarayay aslan hooyo iyo aaboo salaatuleyl iyo cibaado ku jira laa tajcaluu buyuutakum maqaabira buu nabigu guryihiina qubuur ka dhigina macnaha guriga aan salaadna udhex tukanaynin ee qur-aan lagu akriyaynin ee dikri lagu samaynayn ee diin lagu baranaynin ee ilaahay lagu caabudaynin waa qabri guri wa waa qabri arlada ka duldhisa gurigaas ilaahkiisa qiimamale gurigaas saxaabigaasi markiiba gurigiibuu galay naagtiisii baa sugay saxaabkiisi ka jihaad buu kasoo noqday zamanka dadku markay ragu diinta jihaadka u baxaan ama way dhimanayeen ama dhaawac bay kusoo noqonayeen laakiin abu rayxaano ilaahay wuxuu kusoo soo celiyay gurigiisii isagoo maaragtana nabad qabo fiican markaasay ku soo booda waxay kusay kusoo booday markaasuu ku yuri naabalegaadi halkaa sunayste musallihiisiibuu markaa joogsaday laba rakacood tukaday siduu labadii rakac ugu taagnaa ayaa wuxuu maqlay muadinkii oo leh xaya cala asalaax xaya cala alfalaax xaya cala asalaax xaya cala alfalaax sunnihii salaadii buu khafiifiyey horay buu xaggii masaajidkii nebiga u kacay sal allau alay wasalam salaadii subax markuu ka soo baxay bay ku tiri يا أبا ريحانة غزوت فتعبت ثم قدمت أبا ريحانة دلمات بعض بعض جهاد بعض بعضي وتسود شيء نمط بعض كنت مدي أنا كنا حالي ولا الفقوش الدش لا فقوش سبيني حقني أنا فقول هاي ميقول الحبيب عارف تري أبا ما كان لنا منك نصيب مركز كنت مركز كويري حالي حق وادقول هذا عيب وحق تبي بعد هاي حالي هدي أمر كلي وأنا كحسوس لها xaq waad igu yeelan lahay laakiin kuma xasuusan bu markaasay ku tiri maxaa iga kaa mashquuliyay xalay oo ley markaasuu ku yidhi jannada iyo nicmada ilaahay oo jannada loogu diyaariyay baa xalay oo leyl ku maqnaan budi qolofteedu maad duyda taale weeyahay inagu salaada markaan soo galla xagee tagnaa ya nimanma shaqadiisi soo mahay salaada markaan soo galla xagee tagnaa ya iman mashaqadiisi soo mahay laba dadaal baa ummadda laga doonaya ka salaada soo galayna waxaa laga rabaa inuu ku dadaalo salaadiisu siday xaqiiqo u noqon lahayd dadka aan tukanayna waxaa laynaga rabaa inaan ku dadaalno siday u noqon lahayn kuwa tukado ilahay sujuuda salaadaasa dadaal bay nooga baahan tahay ilaahay uu dhawaashihiisu xad ma leh dadaal dadaal dadaal muusa calayhi salaam arbaciina yawman afartan maalmood buu nabi muuse ilahay la munaajoonayay afartan cisho kalaamullah uu dhegaysanayay bas uu macaasaday uu macaasaday uu macaasaday wuu sii dhawaaday ilahay wuu sii dhawaaday ilaa uu nabi muuse yidhi qaala rabbi arinii andur ilayk ilaahaw iskay tusaan ku arka haddee toole ku dhawaanshaha ilaahay aada u dhawaanaysid xad ma le waa inaad socotaa lagaa doonaya man taqaraba ilaya shibran taqarabtu ilayhi diraacan baa ilaahay waman taqaraba ilaya diraacan taqarabtu minhu baaca waman aataanii yamshi aataytuhu harwala baa ilaahay intaa ilaa ninka ii soo dhawaada shibr xusun ilaa goon u dhawaan baa ilaahay xusun ninka ila ii soo dhawaadana raxmadayda bac in lagu usoo dhawaanaysaa ninka isagoo socda i yimaada baa ilaahay yidhi raxmadayda sida roobkaa ugu shubaa bu ilahay tacawud lixdan ka sane addunyada laguu keenay maxaa laguu keenay inaad ilahay u dhawaatay weeyaan qofka meel keliya ma joogo ama ilaahayga u dhawaan ama makhluuqa xaggiisu u dhawaan maxaan uga jeedaa ama yaqiin cala allahi baa qalbigiisa maalin walba ku beermi oo tacallaqa ilaahay ula leeyahay baa yaa u ziyaadi oo dadaal diineed buu qabo qofku diinta ilahay buu ka shaqayn oo diinta ilaahay buu ku dadaali oo salaad buu ku dadaali oo dikriguu ku dadaali oo dacwaduu ka shaqayn oo diinta ilaahay buu baran oo ummadduu diinta gaadhsiin oo ilaahay buu ugu dhawaanaya shaqadaa diinta imaa qofku salaaxiyadiisa caqligiisa cimrigiisa adduunye ayuu ku bixin adduunyadana waxaa uga ziyaadaysa waa maxay yaqiin cala almaal maxabat lmaal baa qalbigiisa maalin walba ku ziyaada qalbigiisa labadaa dadaal baa adduunyada jira bas dadaal diin dadaal diineed dadaalka diinta natiijadiisu waa maxay tacalluq maca allah ilahay baad u dhawaanaysaa haddaad ilaahay u dhawaatana he waxa adduunyada yaalo dhan ba ilahay wuxuu kaaga dhigayaa wax aad wax walba waa lagu sakiri sulayman alayhi salaam majliskiisuu fadhiyey falastiin masjid alaqsa qaala man yaatiinii bicarshiha qabla an yaatuunii muslimiin dadkii majliskiisa la fadhiyey jin insi xayawaan cid walba way lahaayeen ayuu ku yidhi bilqiisa carshigayga kuma ii keenaya bui intaysan ii iman iyadoo islaam carshi bilqiis waa qasrigiila boqortooyada ay ku xakumaysa ay fadhiisanaysa min ardi saba oo yaman ku taalla ilaa laga gaadha falastiin qaala cifriitu min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamika anigaa ku keenaya bu yihi ifriid waa nuuc jinka kuwa ugu xoog badan weeyaan wuxuu hi anigaa saacadaan ku keenaya bu i saacado waliba qawl baan ahay o itaal baan leehay aaminna waanho waxa qasrigaa bilkiisa dahab iyo dheeman iyo dhaqaalo yaalana meel kala marin maayo waan keeni bu lix saa shan saaco toddoba saaco halun baa dar isku geey qaala aladii cindahu cilmu min alkitaab nin mu'min oo bani aadana oo bashara oo mu'mina oo cilma alkitaab yaqaano ilaahay cilaaqalla leh oo meesha fadhiyeyna wuxuu yidhi ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka ilgibirsi baan kugu keenay carshiga bilqiisan buui muxuu yaqaana ninka muxuu yaqaana bal ii sheega cilmun cilmun cilmun min alkitaab qaala aladii cindahu cilmun ism ullahi alacdam yaqaana ism llahi acdam aladi idaa duciya bihi ajaaba wa su'ila bihi acta magac magac magacda ilaahay ku jira ayaa jiro ismullahi alacdam ah kaa ninka ilaahay wax ka ku weydiista buu rasuulku yidhi ilaahay baryadiisa waa ka aqbalaa wuxuu u baahdo o dhan ilahay waa siiya ninkaasi technologigan maanta caalamka yaa lama haysan laakin muxuu same wuxuu haystay technologiga awood ka sarraysa buu cilaaqo la yeeshay علاقة مع الله طرفة عين سليمان مركو سداي وحو أرك عرشي إبرغيس قال هذا من فضل ربي هذا من هذا فضل إلهي يسيه من فضل الله جريج الراهب من راهب أبوها رب بني إسرائيل هو يدي موت بدي سوى صلاة كجرة sunno ayuu ku jiray la hadasho uu gartay hooyadii meesha inay timid yaa rabbi ma hooyaday mise salaada ma salaadaas ka wadanayaa buu yidhi way raagsatay way ka socotay maalin labaad salaad buu ku jiraa way ka noqotay maalin saddexaad maalinkii afraad baytan ilaah haweenankayga ha iga dilin adigoo naagaha xunxun ka horkana tusa mooyaane way habaartay reer bani israa'iil baa ka sheekaystay cibaadadiisi iyo taqwadiisi naf qurux badan oo faasiqada oo dhilo ah un baa tiri ninkaas anigu aan fidnayn bay tiri ninka haddaad igu dirtaan macalwadaadnimadii sadaaqadaa ka saari bay tiri maxaa layidhi ma kartid kani waa weli ilaahay o addunyada u ka dhexbaxe ma kartid iyo waad arki doontaan cidla cab bay ugu timidaa layidhi way sor dhigta si walba yeeshay uu hamuu waayo qofka markuu qalbigiisa nuuran imaanku uu galo cidladahna ilaahay ku caabsin maayo cidladana hadduu qofka qalbigiisa uu ka madoobaadana dadkaba xataa ka xishoon maayo walxayaau min aliimaan xishoodka iyo iimaanku waa walaalo waa mataano hadduu iimaanku qalbiga uu galo xishoodkiina uu galo uu la socdaa hadduu iimaanku ka baxana xishoodkuna u raacay baa layihi dad qof xishoone eh haddaad aragto oo qof iimaan leh qof bilaa xishood haddaad aragtana qof bilaa iimaana weeyaan lidalika ninkan iimaan buu lahaa kolkay ka quusatay isaguna uu ka soo dhaqaaqi waayo nambarkiisii cibaadadiisii salaadiisii dicrigiisii baryadiisii tacalluqu ilahay la buu ka dhaqaaqi waayey nin acraabiyo reer baadiyay u tagtay kiibay hoos dhigtay uu ka zinaystay hooqaa calayha way uureysatayba markaasa magaaladii timid iyadoo uur leh yaa uurkan adulaadha laga hidho waxay tihi huwa min jurayj raahibka ninka wadaadka aada moodaysaan bay tartiibiyey tii sheekhaa bay soo tartiibiyey tii nasal allah alcaafiya cajiib way dhashay wiil bay dhashaba dadkii oo dhan baa yimiday aqalkii yaraa uu ku caabudayay baa laga soo dhaadhiciyey waa laga dumiyey soomicadiisi isagii baa dhulka lala dhacay markaasuu ma sha'nukum tadribuuna ilaya maxaan sameeya oo laydilayaa buui markaasaa laui waxaa samaysay ma ogin may ma ogin naagtan aad ka zinaysatay wicelkana iyadaa ku dhashaa layi ilma wicelana way ku dhasho farax markaasu ayna algulaam gulaamki yaraa me aawa ilmahay dhashay sheegaysaan markaasaa la yidhi waa kan kaana buui halka soo dhiga waa la soo dhigay dacuunii usalli idaaya hadda baan tukadin buui ayuu cilaaqalo lahaa tacaraf ila allahi fi raqa yacrifuka fi shida buu rasuulku yidhi barwaaqada markaad ku jirta adigu ilaahay garo maalinkay dhibaata kugu dhacdo adna ilaahay ku garan doonaay nebiga ku saliya walaalayaal markaad barwaaqada ku jirta ilaahay haddaad garatid adigu maalinkay dhibaata kugu dhacdo ilaahay adigana ku garan doona laakiin qofka markuu iimaankiisa uu daciif yahay baa la yidhi marka barwaaqada uu ku jiro ilaahay uu ka jeesan uu iloobi ilaahay markay dhibaato ay ku dhacdana masaaid buu iman oo culculubay bal noo duceeya dhibaata nagu dhacdee war intii hore ku aaway ninkani mumin buu ahaa ilahay buu cilaaqalo lahaa dacunii usalli idaaya ha tukaday buu yii isla markiiba salaad buu tukaday ilaahay buu baryey ilmihii yaraayo isla markaa u dhashay buu dul yimiday halkaa buu caloosha ka geliya layihi farta yaa gulaam man abuuka yaa ku dhalay kuwa abbaa buu ilaahay jala wacala qudraddiisa wuxuu kaga hadlayay cunugii uu ka siiyey fulaan raaci aabahay waa ninka hebel hebel la ilahay adho jirka halka adhiga ku jira dhalay waa xadiis saxiix tacaluq maca allah weyaan fa walaalayaal adduunyadan ilaaha inaan u dhawaana laynoo keenay u dhawaashaha ilaahayna waxaa lagu eegaa waa dadaalkaaga ma dadaalkeena diinta dadaalka diinta aan ku bixin tukaday ilaahay buu bariyey ilmihii yaraayo isla markaa u dhashay buu dul yimiday halkaas buu caloosha ka geliya layidhi farta yaa gulaam man abuuka yaa ku dhalay kuwa abaa buu ilaahay jala wacala qudradiisa wuxuu kaga hadlayay cunugii uu ka siiyey fulan raaci aabbahay waa ninka hebel hebel ilahay ada jirka halka adhiga ku jira dhal waa xadiis saxiix tacaluq maca allah weyaan fa walaalayaal adduunyadan ilaahay inaan u dhawaanaa laynoo keenay u dhawaashaha ilaahayna waxaa lagu eega waa dadaalkaaga ma dadaalkeena diinta dadaalka diinta aan ku bixinayna ayaa badan mise dadaalka adduunyada aan ku bixinayna dadaalka adduunyadu hadduu badan yahay dadaalka adduunyadu qalbigaaga raab wuxuu ku raabayaa in la yidhahdo tacasur bilmakhluuq ictimaad cala almakhluuq qalbigaaga waxaad ku beermaysa jacaylada makhluuqa cabsida makhluuqa kalsoonida makluuqa tala saarashada makhluuqa baryada makluuqa haddii dadaalka diinta uu ku batana tacaluqaaga wuxuu noqonaya ilaahay iimaankuna waa shay cajiiba weyaan haddaan haddaa xaqiiqatan iimaan haddaan helno walaalayaal taskiir baan helaynaa wax walba ilahay baa noo sakiray saxaabada rasuulku waxyaabahan ay arkeen caqliga bini aadam ma sawiri karaayo wa mina aladi man axya ilaahu ximaarahu waqad maata minhu kulu cudwin wamafsali nabatata binu yaziid nin taabiciyo reeya man abuha isagoo mujaahida ah oo dameerkiisii wato ciidankii la socda socdabu dameerka ka dhintay markaasaa le dameerka u kaa dhintay ragka ka soo qaado oo ciidanka soo gaar curwaaniga dabeymana iska socda buu yii salaatulxaaju tukado wuxuu i yaa man yuxyi alcidaama wahiya ramiim ilaaha lafaha ramiimka noqday qiyaamaha soo noolaynayo ilaaha dameerkii cusayr ee reer bani israa'iil aha u soo nooleeyo aniguna nin ummadii nebi maxamed ka mid aan ahay dameerka ilah waa isoo kici ilah waa ukiciy dameerkiisa tacaluq maca allah qofka koodka lacag ku shubta kaar yar baa la siiya maxaa tirahda kaarda karadiba maxaa tirahda oo meelaha yar u mariyo wuxuu kala baxo ma jirto ya kaarkaasi hadduu ku tacalluqsan yahay bali sheega akoonkiisa lacagta ku jirta soo maa soo ma hadday ilaahay jala wacalaa qalbigeenu siduu ugu xidhmo ayay ducadeenuna wax taray oo salaadeenu wax inoo goyn oo ducadeenu wax inoo goyn oo qur-aankeenu wax inoo goyn tacalluq maca allah hadba sidaa ilahay qalbigaaga ugu xidhan yahay ayaa ilaahay adigana kugu gargaaraya marka dadaalka diinta walaal maanta culimadu ay leeyihin war diintaa laga shaqeeyo waa allah loo dhawaado weeyaan ilahay haddaan ilaahay u dhawaano wax walba waan helnay wax walba isaga agyaala amnigi isagaa haya cizigi isagaa haya barakada isagaa haya arsaaqada isagaa haya xayaa isagaa haya gerida isagaa haya qaaliqu kulli shay waa isaga maaliku kulli shayna waa isaga haddaan ilaaha jala wacala cilaaqo fiican la yeelana walaalayaal asxaabta rasuulku waxay horumar ku gaareen waxa weeyaan ilahay ba cilaaqo la yeesheen maalin nabigu sal ly slam isagoo saxaabada sidaa ula fadhiya xalaqad buu la fadhiyey ayuu nabigu i rufica lii madain lciraaq magaalooyin ciraaq ku yaalla ayaan arkayaa buu yii rag asxaabtayda kamida oo galay oo dagaa dagaalamay oo gaaladii jebiyey cabdulwud lmasiix ninka la yidhaha ee boqorka gabadha la dhalatay walaashiiyo shimaa bintu buqayla la yidhaah oo faraskeygii buushan oo dahabkeygii uu dhinacyada ka saaran yahay oo ciidankii ilaalinayayna ay hareeraha ka socdaan waxaan arkayaabuu nebigu yihi rag asxaabteyda asxaabtayda a ayaa soo qabsaday ciidankaas saxaabi la odhan jiray fasik binu khuray ayaa saraka wuxuu yihi nabi allow ciidanka maalinta halkaa galaya ee ku duulaya haddii ilaahay uu igu daro gabadhaas shima bintulmuqayla laydhaha eed noo sheegtay dahabkeega iyo ciidankeyga iyo kharashkeega iyo waxay wadataba inaan anigu qaatay nabi allow iisii ballan qaad buu yidhi ajiib aliimaanku waa cajiib weyaan qurayb binu fatik aw fatik binu qurayb lacalahu qurayb binu fatik binu haban jecela qurayb binu fatik ama fatik binu qurayb saxaabiga magaciisa markaasuu nabigu hiya laka buu yidhi gabadhaas shiimaa bintu buqayla la yidhaha iyo ciidankayga iyo waxay dahab wadato adiga agtida buu rasuulku yidhi isla markiiba laba nin oo meesha fadhiday buu sidaa u eegay war markhaati ka noqday buu yii yaqiintu waa waxaa mogta yaqiin waa maxay baa la yidhaha warka uu nebigu sheegay uu boqolkii kii boqol rume laakiin ma maanta muslimiinta dhibaatada ku dhacday baa la yidhaha hadii la yidhaha ilaahay baa khaaliqoyna uumay haabay odhanayaan haddii yara ilaahay baa razaaqana ha waa runtaa ilaahay baa razaaq ee sheekh laakin laakin taa maxaa keenay mesha khaaliq markii la yidhi wa waa biduni walaakin ilaahay baa razaaq markii la keenay maxaan leena war maxaan leena kulligee bali sheeg laakin maxay ka dhigan tahay laakin macneeg waa maxay ya laakin ilaahay arsaaqada uu bixiyaaye sheekow he inuu inuu arsaaqad bixiyo dukaan in la sameeyo suu u baahan yahay macnaha laakin ku jira waa taa weyaan ma baan ilahay razaaq bas waa razaaq khalas razaaq arsaaqad bixiyo badane weeyaan baa in allaha huwa razaaq razaaq macnaheedu baa la razaaq maaha bixiyo keliya maaha arsaaqad bixiyo badane weeyaan macnaheedu af soomali marka lagu macnayo markuu bixiyaba arsaaqadiis way sii biiraysaa marka boqolkii boqol asxaabta nebiga warka nebiga rumeeyeen rasuulkii addunyada uu ka intiqaalay khilaafadii abubakar baa timiday abubakar addunyada uu ka intiqaalay khilaafadii cumar bnu khadaab baa timiday zamankii cumar bnu khadaab ayaa asxaabtu ay fureen ciraaq waa taqriiban dhowr iyo toban sano kadib weya sidii bay u dhacday arrintii saxaabigiina uu ku jira ciidan gabadhii oo waxa u arkay asxaabtu ay xagga dambe ka soo wadaan iyadii waa gabadh boqor la dhalatay wayna boqora ah, boqor la dhalatay faraskeeda oo dhan waxa ka lusha waa dahab iyada dusheeda waxa ka lusha waa dahab intaasoo gabdhood baa la socota intaasoo ciidan baa ilaalinaya macal xaraskeegi iyo xaashiyadeedii baa lasoo qabtay khaalid baa loo keenay saxaabigii baa markii la istaago yihi hiya liya bu ya khaalid taan anigaa iskale bu yidhi ku wareegi <laughs> waxay wadato dhan maaniga iskale khaalid baa